بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد cashirkan waa kii labaatan iyo sagaalaad ee ka mid ah min kitaab radd cala اljahmiya lidarimi raxmat اllahi tacala calayhi qaala اlimaam xadaثna musa ismaaciil tabudaki qaala xadaثna xamaad bnu salmta can caطaa bni saa'ib can abi اlaxwas can ibni mascuudin radi allahu tacala canhu qaal wuxuu ihi saxaabigaas hadyun wa kalaam dhaqan iyo hadal arinku waa intaa buui fakhayru اlkalaami kalaam اllah waaxsanu اlhadyi hadyu muxamadi salى اllahu alayh waalih wasalam inamaa huma itnaan ama xaaladu iyo arrinku waa un labo hadyun qaab dhaqan shareecada iyo islaamka loogu dhaqmo iyo wa kalaamun hadal ilaahay lagu caabudoo la akhriyo fakhayru اlkalaam kalaamka waxaa u khayr badan lagu hadlo kalaamullaahi ilaahay hadalkiis subxaanahu wa tacaala wa axsanu lhadyi dhaqan iyo samti na waxaa u u wanaagsan hadyu muxamadin sala allahu calayh waalih wasalam marka maxalushaahidku sheekhu uu rabo waxaa weeye hadalladu hadalka ilaahay baa u khayr badan marka imaamku wuxuu sugayaa taabicii saxaabiga ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala hadal uu leeyahay kuna tilmaaman yahay sifatu lkalaam xadaثna yaxya bnu sulaymaan aljucfi abu saciidi xadaثna axmed bnu bashiir xadaثna mujaalid bnu saciid can الshacbiyi caamir can masruuq alأjda ana cabdالlaahi bni mascuudi qaala wuxuu ihi alqur'aanu kalaam اllahi qur'aanku waa kalaamkii ilaahay faman qaala fiihi ninkii ka hadlaayee fasiraya falyaclam ha fiirsado ha ogaado maa yaquulu wuxuu le haka fiirsado fainamaa yaquulu calى اllah ilaahay buu wax ku sheegaya ama hadal u tiirinaya marka mar haddaad kitaabka ilaahay fasirayso ka fiirsa way waxaad leedahay iyo waxaad sheegayso saysan u dhicin inaad rabbi subxaanahu wa tacaala ku been abuurato dacfi baa ku jira aarka isnaadkiisu ciladuna waa wadaadka mujaalid ibnu saciid ah mujaalid ibnu saciid can shacbi wadaadkaas weeye waa nin daciifa ah, asalkiisu oo markaas aan xoog badnayn laakiin riwaayadiisa can shacbi way ka fiican tahay riwaayaadka kale sidaa darteed eh, xadiidkiisu isagoo marka horeba ama daciif iyo waa xasan laysku hayo oo uu yidhi dahabi xadiiuhu daa'irun bayna alxasani waacfi aw bayna alxusni waacfi waxaa tidhaahdaba yaslixu lilijtishhaadi bihi waa kalaamkii dahabi xadiidkiisu wuxuu ku dul wareegaa bayna alxusni waacfi yaslixu lilاstishhaadi bihi haddana riwaayatuhu can الshacbi way ka fiican tahay riwaayadka kale siduu sheegay alimaam abulxasan caliy bn cabdillaahi اlmadini shaykh اlbukhaari marka macalushaahidku qur-aanku waa kalaam ilaahay ninkii ka hadlahaye fasirahayana ha ka fiirsado wuxuu leeya wuxuu ku fasirayo fainamaa yaquulu wuxuu hadalka u tirinaya cala اllahi subxaanaه wa tacaala intaas wey in la taxsiniya aarku waa muxtamil waa muxtamil xadaثna أحmed بن صالح الmasriyu qaala xadaثna بن whb cabdالlah qaala أhbarnii yunis ibn يزيid اlayli can ibni shahaab الزhri qaala أhbarnii cali bn xusein ibn عali bn abi طaalib ana bna cabaasi radي الlahu tacaalى canh cali bn xusein ninka la odhan jiray zayn اlcaabidiin an ibna cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi saxaabigaas ahbaranii rijaalu min asxaabi الnabiyi min alansaar rag ka mida asxaabtii nebi maxamed oo ansaareed yaa waxay ii sheegeen annahum ayagu baynamaa hum juluusu maca الnabiyi xilli ay nabiga la fadhiyeen rumya binajmin xidig baa la ganay oo la tuuray fastanaara markaasuu ifay oo waa la cireeyey faqaala lahum rasuulu اllahi salى اllahu alayh waslm rasuulka ilahi ba wuxuu ku yidhi maadaa kuntum taquuluuna fi اljaahiliya islaamka hortii xidigaa marka la tuuro fallaadha ama gantaalka cirka u jeexo maxaad dhihi jirteen idaa rumya bimili haada kanoo kale maka la tuuro qaaluu allahu warasuulu aclam ilaahay rasuulkiisaa u ogaal badane kunnaa naquul laakiin waxaanu dhihi jiray wulida leylata cadiimun caawa nin weyn baa dhashay wa maata cadiimun nin weynna waa dhintaan dhihi jir yacnii xidigaha kala duwan haddii mid haya koor iska socotoo fara badanoo gantaallo yaryar ah iyo mid weyn oo dhulkoo dhanba ifisa bay kala ahaan jireen middaa weynba ba u yaqaaneen waxaa loola jeedaa ugaas baa dhashay ama nin cadiim sayid ah ama nin weyn baa dhintay inagu baade soomaalidu gaala ku dhac baan dhihi jir waagaan yaryareen carruurta ahayn markay baasha ay saa u dhaqaaqdo maxaynu dhihi jir gaala ku dhac baan dhihi jir leanno alwalaa walbaraaga yaa lagu soo tarbiyeeyey caruurta yararka ah carruurta yararka ah laakiin waxaasaa loo tuuray wax maanan aqoonin laakiin gantaalkaa fakaday waxaan dhihi jir wuxuu mudan yahay inuu gaalo ku habsado ayib ninkii warka hadda sheegana muxuu noqonaya argixiso weeye doonaya ummadaha in laska horkeenay in la wada noodaa marka ummaddii oo dhan iska horkeenhayaa ninkaa waddanka in laga qabto astaahilaa wey faqaala rasuul اlah sal lay nabigu wuxuu ihi fainahaa laa yurmaa biha limowti axadin ruux geeridii looma tuuro gantaallahaas xidigaha iyo dambaaburahaas walaa lixayaati axadin mid nooloshiina ooma timaado walaakinamaa rabbunaa hase yeeshee rabbuna idaa qadaa amran rabbigeen markuu arin xukumo sabaxa xamalat lcarsh carshiga rabbiga kuwa xambaarsan baa ilaahay nasahayo subxaanlaysanay uma yusabixu ahlu samaai aladiina yaluunahum kadibna waxaa subxaanlaysanaya malaa'igta samada kuwaa ku xigta jooga uma yusabixu aladiina yaluunahum haddana samada xigta malaa'igta joogaa subxaanalaysanaysa ilaahayna nasahayso weynaynaysa xataa balaqa tasbiixu ahla samaai dunya ilaahay tasbiixsugu soo gaadho samadan sokee malaa'igta joogta uma qaala aladiina yaluuna xamalat alcarshi markay tasbiixdu dhammaato haddana waxaa la isweydiin ilaahay subxaana wa tacaala xukumka dhacay ee la fulay baa la isweydiinaya uma yaquulu ladiina yaluuna xamalaة اcarشhi xamalaة اlcarشhiga kuwa xiga oo samaa saabica joogaha dee yaa waxay odhanhayaan maa qaala rabukum rabbigiin muxuu xukumay alla muxuu yidhi fayuhbiruunahum waxay u sheegahayaan waa loo sheegi weeye waa loo sheegi oo allihii ilaahay saasuu xukumay oo malaa'igta xogtii baa xamadulcarshi baa siinaysa ayaguna waxay sheegayaan wixii ka dhacay dunida cirarkii oo dhan ka toddobaad ilaa midka u hooseeya fayuhbiruunahum bitasbiixi ahli الsamaawaati samaawaadka dadka ku noolaa oo dhanba nasiiday rabbi nasaynay ceeb iyo xumaanba ka hufeen bay u sheegahayaan oo kuwa hoosa xogta soo tabin xamalatulcarshi baa loo tabanayay xataa yabluga alkhabaru ilaa khabarkii uu soo gaadho ahla haadihi الsamaaء اdunya khabarka waa maxay waa khabarka ay xamalaةulcarshi la weydiiyey oo malaa'igta ku xigta ay weydiisay oo ilahay wuxuu xukumay ahaa xogti baa malaa'igtii xamalaةulcarshi ku xigta loo sheegaya malaa'igtana kuwa kasii hooseeya ilaa samaaء اdunya ba haddana siday tasbiixu samaa dunya u tagtay khabarkuna samaa dunya ba haddana imanaya fayatakhaطafu اljinu jinka wuxuu isku dayahayaa inuu dafo asamca maqalka xogtaa baxaysa ee malaigta isu sheegaysa isku dayaa inuu dhegadhegeeyo kadibna uu la kaco fayadhabuuna bihi ilaa awliyaa'ihim waxbay maqlahayaan wayhade kadibna awliyadoodi curaafyadii iyo waxsheegii iyo fuuxisadii adduunka joogta bay warka u geynaya shaydaanku <laughs> gacalkan buu leeyahay faidaa bihi calaa wajhihi hadday khabarkii siduu ahaa u sheegaan sidii malaa'igtu jinku oga maqlay ee ee loogu soo gudbiye haddii u soo gudbiyo jinku hadduu weligiisa ugu gudbiyo fahuwa xaqun khabarkaa waa dhab walaakinahum hase jinku yuraquuna fiihi way ku tufahayaan waxbay ka buuxin wey balaayiya bakti bay ku tufahayaan warkii runta ahaa ee dhabka ahaa ee malaa'igta laga maqlay shayaadiintii soo qaaday intaysan u geynin kahanadii iyo wax sheegii ayay wax ku darahayaan wey yacni yaqrifuuna fiihi yani way ku kordhinhayaan baa loo jeeda muhiimaddu waa maxay waxbay ku darayaan yaziiduuna fiih maxalushaahidku waa maxay ilaahi subxaanaه wa tacaala maa qaala rabbukum rabbigiin muxuu yidhi war la maqlahayo oo malaa'igtu maqlayso oo kadibna laisu tabinayo yaa ilaahay ka soo fulaya sifatu اlkalaam alle inuu leeyahay ayaa xadiidka kugu sugan asalkiisuna hadde xadiidku waad garanaysaan wuxuu ku jiraa fi صaxiixayn xadaثna xan bashaar bundar shaykh اljamاcaةi alcabdiy xadaثna ibn abi cadiy mxamed ibn ibrahim bn abi cadiy can shucbaةa bn اlxajaaج can sulayman اlأcmash can abi الضuxى can masruuqi can cabdالlahi bni mascuudi qaal saxaabigu wuxuu ihi ida takalama اllah biاlwaxyi ilaahay waxyiga markuu ku hadlo samica ahlu الsamaawaati samaawaadka dadka degan waxay maqlahayaan salsalatan shanqarh bay maqlahayaan salsala waa dhawaq iyo jalamjalam ama silsilad dhawaqeedoo kale ah ka jari salsalati cala safwaan oo la mid ah silsilada marka lagu jeedo dhagaxa sibsibka ama sallax oo kale qaala wuxuu idhi saxaabigu fayafzacuun malaa'igtii baa argagixi yarowna waxay moodayaan dhawaqaa iyo hinraagaas annahu min amri saacati qiyaamada arinkeedii inuu yahay oo dhacay xataa idaa fuzica can quluubihim quluubtoodii marka laga fuqo ama laga fujiyo wixii saaraa oy xaqiiqadii ogaadaan cabsidana ay meeshii ka baxdo ogaadaanna inaysan qiyaamo dhicin qaaluu waxay odhanhayaan maada qaala rabbukum rabbigiin muxuu yidhi eh, qaaluu lxaqa wa huwa alcaliyu اlkabiir ilaahay xaq buu ku hadlay xaq buu sheegay ilaahayna waa allaha sare ee weyn riwaayada hore oo marfuucada ahayd iyo tanoo mawquufo ah labaduba waa un laga warinaya labaduna waa sugan yihiin cinda jumhuur اmuxadisiin اlkibaar ama daara qudni iyo khadiib albaqdaadi riwaayadan dambe hadda aynu hayneen mawquufaday ka rajaxaan cala riwaayati الsaalifati اlmarfuuca ayb daara qudni asagoo ceelka sideed boqol konton iyo labo ayuu kaga hadlaa khaiib albaqdaadina fi taariikh saddex iyo toban mujaladka ah sabxada saddex boqol iyo soddon ayuu ku tilmaamaa marka ismana diidayaan laakiin min xayu اlisnaad ayagu waxay leeyihin riwaayadaas mawquufada maxfuuda ay yidhaahdaan ayb maca anaha fi saxiix اbukhaari wa fi saxiix muslim midda marfuucada xadaana cuثman bn abi shaybata maxalu shaahidkuna idaa takalama allahu bilwaxyi ilahay markuu waxyiga ku hadlo jahmiyana waxay yidhaahdeen ilaahay ma hadli karo ayb sidaa waxaa ku raacay maturidiyo waxaa ku raacday ashaaciro iskada marka dawaa'ibtaasoo dhan baa sifadaasi ku aafaysan xadaثna cثmaan بn abi shaybة xadana jariir ibn cabdاlxamid الضabiy can yaزيid ibn abi ziyaad alquraشhi oo nin ضaciif ah can cabdالlahi bn اxاariث can ibni cabaasin radي الlahu tacalى canهuma qaal ina اllaha caزa wajل ida takalama bاlwaxyi samicuu ilaahay markuu waxyiga ku hadlo waxay maqlahayeen malaa'igtu mila silsilaة اxadiid silsilada dhawaqeedoo kale ay mila sawti silsila اxadiid calى safwaani salaxa ama dhagaxa sibsibka lagu jiido fakharuu markaasay malaa'igtu hooban sujadan ayagoo markaasi sujuudsan ilahay u khuduucsan فإda فuزca can quluubihim qaluu maada qaala rabكم qaluu الxaqa whuwa الcaliي الكabiir ثuma ynزل الشhayطaanu شhayطaan baa u soo degay ilى اarضi dhulku imanaya waa shayطaanki intuu iskorkoray isku dayay inuu dhegadhegeeyo xogta dhex maraysa malaa'igta ee ku saabsan amarkii ilaahay iyo hawshii la xukumay fayaziidu fiiha wuxuu ku darayaa shayطaanku xogtii dhabta ahayd sabciina kadiba toddobaatan beenood buu ku daraya ayuu ka buuxinaya ariiqu aarku marka waa daciif bu wadaadka muxaqiqa aleyhi sawaabkun waa inuu saxiix yahay ama xasan yahay ariiq labaad buu leeyahay cinda alxaakim oo uu saxiix yeelay dahabi saddex kun iyo konton kitaabkii musadraka xaakim min ariiqi cimraan ibn alxaaris asulami can ibni cabaas marka in shayaadiintu warka malaa'igta soo qaadaan toddobaatan bilood ay ku darahayaan sayidina ibn cabaas uu ka sugan yahay xaakim iyo mujarid abari fi fi suuraة اbaqara ariiqa marka isagu waa ariiq صaxiixa ee kalena tilmaanay maxalushaahidkuna macnihii hore un weeye ida takalama اllah biاlwaxy ibn mascuud baad ka soo marteen haddana ibn cabaas baad taagantihiin xadaثana cuثmaan bn abi shaybata xadaثana jariir ibn cabdilxamid الضbi can mansuur muctamir can hilaal mansuur ibnu zaadaan inuu yahay baan filahaya muctamir uusan ahayn mansuur ibnu zaadaan can hilaal ibnu yasaafin can farwata bni nawfalin qaala kuntu jaaran likhabaab waxaan deris la ahaa khabaab ibnu arat radi allahu tacaala canhu fakharajnaa macahu yowman maalin baanu la baxnay ila ljumcati salaada jumcadaanu la aadnay faakhada biyadii gacantuu dhab iyidhi saxaabigii faqaala wuxuu uhi yaa hanaah maandhow taqarab ila allahi ma staacta u dhowow ilahay intaad awooddo ilahay intaad awooddo caabudoo u dhowow fainaka adugu lan tataqaraba taadi labaad baa iska go-an lan taqaraba ila اllahi bishayin ilahay shay uguma dhowaata axaba laga jecelya ilayh ila اllahi subxaanaه wa tacaala min kalaami hadalkiisa hadalkiisa inaad akhrido oo qur-aanka barakaysato ood ilaahay ku caabudo wuxuu rabbi ka jecel yahay ma jiro ayb asalkuna waa saxiix hadde fainaka lan taqaraba ila اllahi bishayin axaba ilayhi min kalaamihi hadalkaas saxaabigu uu dhigahayo kibaaru صaxaaba qudamaء اlmuslimiin waxaa weeye cinda aljahmiya wاlmaturidiya wاlashaacira waa maxay waa sheeke baraley iyo sheeke faalsa ah iyo war rakhiis ah iyo waraan macaan lahayn weeye ciyaadan biاllah ayb ilaahay subxaanaه wa tacaala ma hadla agtooda kitaabka qur-aankeed haysataanee idiin qoranna kalaam ilaahay ma aha xaqiiqatan agtooda waxayna yidhaahdaan hawshaasi majaalista iyo goobaha waxbarashada mooyeen bulshada dhexdeeda yaan lagu sheegin lanna hawl khatara nuxurku waa maxay suuraة اlfaatix ilaa suuraة الnaas qur-aankaas ad akridaaneed ku tukatana hadda ad ku tukanayseen imaamku dareerinhayay idinkuna akrinayseen ma aha hadal ilaahay ee waa kalaam makhluuq makhluuq min alkhalaa'iq warkii weeye war ilaahay ma aha marka diinla'aan ka weyn xaggee loo doonahaya xadaanaa cabdulahi bnu saalix qaala xadaanii ley ibnu sacdin qaala xadaanii yunis ibnu yaziid alayl can shaaba zuhri maxamed muslim qaala ahbaranii curwat bnu zubayr wasaciid musayib calqamat bn waqaas taabiciin baa meesha iskugu tegay wacubaydillahi bni cabdillahi bni cutbat alhudali can xadiii caaishata ay can qisati caaisha qisadii caaisha radi allahu tacaala canha xadiiulifki hooyada marka lagu been abuurtay qisada dheerayd buu rabaa inuu imaamku soo gaabiyo kadibna inta ka khusayso ka qaato xiina qaala laha ahlulifki qolihii been abuurka markay u yidhaahdeen ay ku yidhahdeen hooyadeen maa qaaluu waxay yidhaahdeen fabara'ahu allaahu ilaahay baa ka bariyeelay minhu ay maa qaaluu beentii ay sheegeen ee bakti barabagandadii ilaahay baa ka bariyeelay wa bacdu xadiiihim xadiii taabiciin curwo iyo saciid iyo calqame iyo cubaydullah intuba axaadiidtoodii yusadiqu bacdu xadiiihim yusadiqu bacdan xadiidkooda barhkood kakalu markhaati kacahaya bimacnaa waa maxay yani nin walba qaab buu u warinaya laakiin macnuhu waa isku mid weeye alfaaduna waa mukhtalifa saasuu ujeeda wa xadiiu bacdihim ay wa riwaayaatu bacdihim barhkood riwaayadoodu yusadiqu bacdan barh kaluu rumaynayaa way isu markhaati kacahayaan taabiciintaas wain kaana bacduhum barhkood haba ahaado awcaa mid ka xifdi badan ama ka weelin og lafdiga weedha ama ka ilaalin og xarafka min bacdi barhkale dadku da isku xafdi ma ah zacamuu waxay sheegeen taabiciintaas zacamuu waxay sheegeen hunaa waa ahbaruu xadauu wey ma aha tii musiibada ahayd anna caaisha radi allahu tacaala canha qaala waxay tidhi hooyadeen lashani aniga xaalkaygu kaana axqara mid ka liitu ahaa fii nafsi aniga naftayda min an yatakalama allahu rabbi inuu ka hadlo fiya ay fii shani biamrin arin uu rabbi kaga hadlo yutlaa la akhrinayo caaisha waxay leed isma lahayn anugu qur-aan baa soo degi oo ilaahay kugu difaaci oo rabbi kugu barayeelhayaa ee waxaan islahaa nabiga riya ilaahay tusi doonaa xog soo bixi doonta inaada waxaa shuqul ku lahayn allana kugu ogyberi tahay waa la ogaan doonaa iska lahabeed laakiin ayado qur iman ilaa qiyaami saaca la isma lahayn bay lashani aniga xaalkaygu kaana wuxuu ah xaqara mid ka oo dee ka tabari gaaban fii nafsi yani fii taqdiiri w ayada say leedahay cind allah ku weyn tahay laakiin ayadu markaa isla yarayd min an yatakalam allahu maxaa yeele waa xaas nabi ayib khaatam اlambiya min an yatakalam allahu rabbi ka hadlo fiya ay fii shani wa qisati wa fii difaaci wa fii dabi cani bimrin ay biqur'aanin wayutla la akrinayo ayb walaakiin hase yeeshee kuntu waxaan arju mid quudarayso rajaysa an yaraa rasuul lahi sal slm ru'yan yubarin llahu e, biha ilaahay inuu nabigiisii riyo tuso oo nabigu riyo arko wa ru'ya اlambiyaaina waxyun wayahadee yubarin illaahu bihaa ilaahay ugu beriyeelay igu difaacay waxa inaana shuqul ku lahayn saxaabigiina haddee lagu difaacayo mar haddaydu beri noqoto saxaabiguna waa beri noqonaya wadaadku wuxuu sanadku waa aciif maxaa yeele cabdulahi bnu saalix almisri katib leyt baa ku jira laakiin xadiidku waa saxiix saasuu leeyahay sawaabkuna sanadku xasan yahay wy sawaabkuna sanadku xasan yahay wy xadaana nucaym bn xamaad maxalushaahidku waa maxay min an yatakalama allahu fiya jiri hooyaday um lmuminiin waxay tidhi ilaahay inuu aniga iga hadlo hadalkan yaa iskale allah cinda caaisha wa cinda jamiic اlmuslimiin dadka aafoobaya mooye xadaana nucaym bn xamaad alkhusaaci xadana ibn marak dariiq labaadna uu ku sheegayaa oo mutaabaceeyey ninka la yidhahda mxuu ahaa nucaym bn xamaad hoostuu ku sheegaya anba'na yunis can الzuhriy can طaariq ibn mukhaashini alxijaazi mukhaashin in la akhriyo kha laga dhigo meesha xada muhmalada idin qoran oo kha mucjama laga dhigo siinka muhmalada ana shiin laga dhigo ayaa u badan yihiin nuqaad iyo muxadisiintu طaariq ibn mukhaashin sida hadda dhigana wadaaddaa qaba oo ku wariya axaadiista oo daarami ka mid yahay iyo keyrkiiba oo laade aariq ibnu maxaasin maxaasin minka la kordhabo can abi hurayra alxijaazi radi allahu tacaala canhu ana nabi sal slam utiya nabiga waxaa loo keenay biladiiqin ay malduuq faciil bimacnaa mafcuul awey ah nin la qaniinay faqaala wuxuu nabi sal slam low qaal hadduu odhan lahaa markuu galabaystay riwaayada kale casarkii marka la gaahay ama bacd duhurba la gaahay ama bacd almaqribba la gaahay masaagu waa un xilligaasi hadduu odhan lahaa acuudu bikalimaat illaahi taammaati weedhaha ilaahay dhammaystiran baan magan galay maxaan ka magan gashay min shari maa khalaq wuxuu ilaahay abuuray sharkiisii baan ka magan galay lam tadurahu ma aysan dhibteen xataa yusbixa riwaayadii kale ilaa waagu baryo wuu xirsi xidhay waagu markuu baryo haddana xirsi xidh kalaa laga rabaa inkaarka hore halkaasuu ku egyahay ayb xadiidku waa saxiix sanadkiisuna waa daciif buu wadaadku haddana leeyahay baan u malaynayaa sababkuna inuu saxiix yaha wey isnaadku xadiidku waa saxiix wاlsnaadu صaxiixun hada huwa الsawaab maxaa yeelay wadaadka uu ku cileeyey طaariq ibnu maxaasinah wadaadku wuxuu yidhi waa xijaaziyu maqbuul waa inta xaafidka unbuu soo qaatay inta xaafidka waana taabic min abaqadiisu horta waa min kibaar الtaabiciin sida sawaabka ah niman ba xidhi waa min awsaad الtaabiciin ayb oo taqriibka waa min aلثaaliثu yidhi ثaaliثuna waa طabaqada labaad ee taabiciinta laakiin isaabaha xaafidku wuxuu ihi waa taabiciyu min الثaaniya idan waa maxay waa طabaqada koobaad min aلثaaniya hadaad maqasho waa kibaar الtaabiciin لأnna طabaqada koobaad waa saxaabadii saxaabada wey ayb marka say dooni ha noqotay ninka waa min kibaar الtaabiciin aw min awsaad الtaabiciin wax jarxiyeyna ma jiro alimaam alcijli fi taarikh الiqaat wuxuu yidhi taabiciyu madaniyu iqa waa nin reer madiina de waa xijaaz oo taabica oo iqa ah sabxada laba boqol soddon iyo saddex buu sidaa ku yidhahdaa taarikh iqaat twiiaas xaafid bn xajar walamizi maysan waladahabi maysan helin ay ka ilduufeen baan u maray walcilmu cind allah wawahaqa bnu xibbaan fii taariikhihi mujaladka afraad saddex boqol sagaashan iyo saddex mar haddii ninkaas uu qadiimu abaqa yahay wax jarxiyena uusan jirin waxaanu soo maray wadaadku inuu socodsiiyo soo maanu soo marin marka kubadar cijli intaa waxaa dheer kibaaru taabiciin aw usadu taabiciin hadday majhuuli alxaal noqdaan cinda nuqaadi اlkibaar xadiidkooda waa la xujaystaa nasaa-i iyo bukhaari iyo aimada waaweyn ninku hadduu dabaqada koowaad ama labaad noqdo xadiid nakaara ku jirtana uusan warinin agtoodu waxaa lagu wadaa cala asalaamati wasidqi ayib ninkii hawshaa inkira buu i waa nimaan aqoonin faniga mucalin mucallim alyamaani markuu naqdinayo wadaadda yidhi majaahiliin buu xujaystaa nasaa-i nasaa-i siduu ku socday waa ariiqat muxadisiin lakin idinku fahmi maysaan ayb wadaadka abu caasim alabtarkiis wuxuu yihi taxqiiqa kale lahaa walam ajid man waثaqahu siwa bni xibaan ka caadatihi fi tawhiiq اlmajaahiil fahuwa layinu maa lam yutaabac sidaas yiri waa khaa ayb ibn xibaan hortii baa la tawhiiqiya axmed ibnu saalix baa tawhiiqinay marka sidaa uu sheegay weeye xadiidku marka waa saxiix صaxiixu waisnaaduhu صaxiix ma aha ضaciif sanadkiisu xadaثna aljurjisiyu يزيد بن cabdرbi xadaثna baqiya yعni اlwlيid wqad صرxa bالتaxdiiث cinda abi dawud fي sunanihi can الزubaydiyi mحamed بن الwlيid can الزhriي can طاariq بn makhashini can abi hurata radi اlahu taa makhaashin bu hadda qoray ti horna muxuu soo qoray hadda haddii kha iyo shiin la akriyo waa in miinka hore la godo mukhaashin wey sawaabku ayb markaad ka akrinaysa iyo siin baad maxaasin leedahay can abi hurayra radi allahu tacaala canhu qaala utiya rasul lah sal slam waxaa loo keenay biladiiqin ruux la qaniinay halaq iyo baa qaniinay oo de hingarla ah ladaqatu waxaa qaniinta caqrabun hingarla qaniinay ama dibqalooc iyo waxaa tidhahdaa dadka qaarkoodna maxay idhahdaan magac kalaa iga maqanuun aqoon jiray ya aleelalo waa hingarlaha kiisa waaweyne la gala abeesooyinka balaayada ma rabo haraan wakaas magacaasa raadinay ciidankaasa haraanna waa la yidhaahdaa low qaala hadduu yidhaahdo acuudu bikalimaat illaahi taammaati kelimaadka ilaahay dhamayska tiraabaan magan galay kelimaadkan waa alkalimaat alkowniya alqadariya amarka